Eh. allahum salamu alay slan warka admihim soo duuduub laba shardi haddii la helo gabadhu inay xaadirto wax dhiba male shardiga koobaad inayna fitan meeshaa iyo dhib waynna oolin shardiga labaad in markaas waxa weeyaan gabadhii ay markaas waxa weeyaan allahuma salaamu caleyhi tuklaan ay xijaaban tahay oo ay asturan tahay oo gabadh asturan ay tahay labadaa shardi haddii ay xaqiiqo noqdaan oo la helo waa sax weeyaan allahuma mustacaan caleyhi tuklaan kitaabu lqur'aani qur-aankiibuu kitaab yahay baabu lamri amar laysamrayo u baab yahay bilwuduu'i waysada ee weyse la amrayo liman qofka masa alqur'aana qur-aanka kariimkaa taabanaya qofka qur-aanka taabanaya inuu markaas waxaa weeyaan weysaysto marka qur-aanka in la taabto biduuni weyse qab waxay qabaan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waxay qabaan markaas waxaa weeyaan adu jamaahiiru ahlicilmi madhabuljumhuur wuxuu qabaa xanaabilada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo waxay qabaan qur-aanka qofan weyse qabin ma taaban karo xadadka markaa qof aan daahir ahayn bay yidhaaheen dahrigaas marka ama xadathul akbar ha noqdo ama xadathul asqarba ha noqdee laakiin qofan asalba waxa weeyaan aan allahuma istacaan aan markaas waxa weeyaan daahir qabin ma taaban karo sidaa waxaa qaba cabdillaahi bnu cumar xasanulbasri daa-uus ibnu kaysaan alyamani cadaa bin abi rabaax iyo shacbi qaasim binu moxamed imaamu maalik imaamu shaafici xanafiyada badankooga ee waxay qabaan markaas waxa weeyaan inaan la taaban karin bay qabaan adu waa madhabu jamaahiir ahlicilmi waa siday u badan yihiin culamaa lmuslimiin laakiin culimmada qeybo ka mid ah waxay ku tegeen sida bacdu alxanafiya wakadalika markaas waxa weeyaan daahiriyada waxay ku tegeen wax markaas arrinkaasi in markaas waxa weeyaan uu bannaan yahay oo rabiicata bin cabdiraxmaan baa kamid a ah, xanafiyada kamid a ah, saciid almusayib oo taabiciinta kamida kamid a ah, saciid binu jubayr baa kamid a cabdullaahi bnu cabaas baa kamid a waxay qabaan markaas waxa weeyaan in ay markaas waxa la taaban karo laakiin waxaa la yidhi madhabu jawaahiir ahlilcilmi lama taaban kada yidhaaheen waxayna u daliishadeen laba arrimood aayadda qur-aanka laa yamasuhu ila almutaharuuna ma taaban karaan ilaa dad daahira mooyaane hadii way u daliishadeen aayadda qur-aanka waxaa kaley u daliishadeen xadiis daciifay u daliishadeen xadiidka daciifkiina waa xadiidka markaas waxaa weeyaan camar binu xasmi kitaabkii nebigu u qoray sala allahu calay wasalam waxa ku qornaa kitaabkaas ee an laa yamasa alqur'aana ilaa daahirun qur-aanka ma taaban karo ilaa nin daahira mooyaane waana kitaab warqad mashhuuday ahaydoo abu cubayda fii fadaa'il qur-aanku ku soo warramay atharamna uu soo saaray idan xadiidkaas waa daciif weeyaan sida lagaga jawaabay aayadda qur-aankana waxaa lagaga jawaabay iyadana sida cabdullaahi bnu cabbaas uu ku fasiray waa lawxulmaxfuudka laga wadaa malaa'igtaan laga warramayay siyaaqa aayaddan tilmaamayso innahu laqur'aanun kariim fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila mudahar marka fii kitaabin maknuun marka la soo waday marka siyaaq wuxuu ka warramayay lawxulmaxfuudka marka aayaddan saasaa laga jawaabay laakiin cabdullahi bnu cabbaas ardaydiisii qaybo ka mid ah oo sida mujaahid binu jubayr iyo raggaas baa waxay ku tegeen in ay tahay wuxuuga markaas waxaa weeye masaladaasi ay tahay almusxaf alladii biaydina bay ku ayay kusoo ayay yiraaheen ibn xasmi fi lmuxalla wuxuu yidhi qiraa'atu alqur'aani والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذاك بوضوء وبلا وضوء للجنب والحائض حول مرخص حويا قرآن كين لآخريه وحويا اللهم استعان مصحف كاللقاته ذكر الإلهي كل أرنتاas way wada banaanta ama weysaha qabo qofka wili weysa qabin xaydada markuu ka hadlayay wuxuu yiri qiraa'atu alqur'ani was-sujuud fihi wa dhikru allahi af'aalu mandubatun ilayha man man idda'a al-man'a kullifa an ya'ti bil burhan buyi wuxuu yiri gabadha xaydada quraanka ila akhriyo buu yiri oo ay xataa kitaabka qaada buu yiri intaba wuxuu yidhi markaas waxaa weeye waa umuur loo sunneeyo qofka yidhaaha ma qaadan kartana waxa lagu kalifay inuu xujo keeno iyo burhaan buu yidhi daliilha keena buu yidhi adigu masalada xaydadu waa masale baab kale taa xagga inoogu dhig laakiin qur-aanka waxaad moodaa kitaabka qur-aanka ah haddii markaas waxaa weeyaan sida fadliga badan la iskuma hayo waa inaad weysaysato laakiin weyse qabla-aan waad qaadi kartaa cala alqowli alraajixi saasaana xoog badan waayahay allahuma mustacaan waana sida imaam shawkani iyo sheekh alalbani iyo sidiiq xasan khan iyo ay rajaxeen intaa marka khilaafkaas intaasan ka tegaynaa اللهم استعان عليه تقلان وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمي وكان حديث في الشرين أن في الكتاب كتابك وحكو السنة الذي كتابك وكتبه رسول الله رسول الله وقري صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وقري أن لا يمس القرآن قرآن كإن نتابن إلا طاهر من طاهر مويان قرآن كعدك له إن نتابن إلا من طاهر مويان qaala maalik wuxuu yidhi imaamu maalik walaa yaxmilu ma xambaaranayo axadun qofi almusxafa kitaabka musxafka bicalaaqatii cilaaqatii labada waa sax bicilaaqatii sidadiisa walaa calaa wisaadatin weelna kuma qaadan karo ilaa huwa daahirun isagoo daahira mooyaane walow jaaza daalika arrinkaas hadduu bannaanaan lahaa la xumila waa lagu xambaari lahaa fii khabii'atihi boorsadiisa walam yukrah daalika arrinkaa looma karaahayseen lian yakuuna inuu ahaada fii yadi fii yadi ladii kii qacantiisa yaxmilu wa xambaaraya shay-un shay oo yudannisu wasakhaynaya bihi shayga ama musxafa musxafka walaakin inabaa kuriha daalika arrinkaa waxaa loo karaahaysay liman qofka yaxmiluhu qaadaya wa huwa hayru daahirin walxaala huwa isaguna hayru daahirin aan daahir qabin ikraaman sharfin lilqur'aani qur-aanka la sharfinayo wa tacdiiman iyo weyneyn lahu qur-aanka la weyneynayo marka wuxuu ka wadaa halkan horta ma banaano qofna inuu musxafka qaato laa sidadiisa walaa weelkiisa walaa boorsada lagu qaadanaya ma banaano laakiin haddii arrinkaasi banaanaan lahaa waxa la xambaaran lahaa waxa weeyaan weelkiisa la xambaaran lahaa iyo galkiisa galkiisa weeyaan khabiiadiya arinkaana lama karaahaysteen oo karaahiye ma noqoteen waayo inuu ahaado qofkan markaas waxaa weeye arrinkaana looma karaahaysan oo karaahiyada iyo waxaa weeya diidada loo diidayo macnaheedu ma aha inay qacanta kan wax qaadaya qacantiisa ay ku sugan tahay wasakh musxafkan wasakhaynaysa inay ku sugan tahay ma aha buu leeyahay ee waxaa loogu diidayaa uun waa ikraama lilqur'aani wa tacdiiman lahu weeye macnaheedu jumlada cunta macnaheedu waxa weeyaan diidada loo diidayo qofku inuu xambaarto macnaheedu ma aha qofka qaadanaya qacanta ku qaadanaya bay qacantiisa wasakhu suganta oo wasakhaynaya taa macnaheedu maaha ee macnuhu waxaa weeyaan qur-aanka la karaameyn la karaameynayo iyo weyneyn la weyneynayo weeyaan buleeya waa sidaas macnaha meesha yaallaa wuxuu yidhi allahuma istacaan walow jaasa daalika arrinkaas hadduu banaanaan lahaa laxumila waa la xambaari lahaa laxumila fii khabii'atihi waxa weeyaan waa lagu xambaari lahaa allahuma mustacaan halka muxuu leeyahy walow jaasa dalika laxumila soo maa laxumila waa la xambaari lahaa markaas waxaa weeyaan fii khabii'atihi galkiisa walam yukrah dalika arrinkaana lama karaahayseen lian yakuuna in walam yukrah dalika arrinkaa looma karaahaysan lian yakuuna inuu yahay dartii fii yadi aladii kii qacantiisa yaxmiluhu xambaaraya shay-un shay inuu yahay shaygoo yudallisu wasakhaynaya bihi shaygaa uu ku wasakhaynaya almusxafa musxafka walaakin inamaa kuriha daalika arrinkaa waxaa loo karaayeysay liman qofka yaxmiluhu xambaaraya wa huwa daahirun isagoo daahira وهو غير ظاهر سوى ظاهرة إكرام شرف للقرآن قرآن كذا شرفنا أيه وتعذيما ليوينين له قرآن كذا وينين أيه قال يحيى وحوري قال مالك با وحوري أحسن ما شيك وقوناسا وسمعت أن مغلي في هذه الآية آية جميلة ولا يمسه إلا المطهرون إنما هي لا يمسه مطابتان إلا المطهرون إلا كوى الطهراء طاهر قاموا يعني وإنما هي يضو بمنزلة هذه الآية آية يذا مرتبة ذي تعالى آية التي آية داسو في عبس وتولى كسغا قول الله إلى هذا الكيس تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء كلا مي إنها يضو تذكرة واوانه فمن شاء قفك دونه ذكره كوانا قادا في صحف ورقضي فسوانتا مكرمة أولا شرفيي مرفوعة أولا قريالي مطهرة أولا ظاهري بأيدي سفرة وحاول ينقوى وحي للصفراء وملائكة قعمه يكسوان تهي كرام وناكسن برغة وناكسن واسمعنا مرخة آيات مرخة السيدة أي تلماميسون بيتاهر وتلماميس أبكالي باب رخصة فصح ليسكو فصحوا باوية في قراءة القرآن القرآن كي الأخريو على غير الوضوء ويسلعان bimacnaa wuxuu ka hadlayaa halkaas qur-aanka ee kitaabka in la qaato uun baan sax ahayne biduuni wayse qab-e laakiin qur-aanka dusha waa laga akhriyi karaa adoo wayse qabin buu ka wadaa waaye waxadathanii yaxya can malik can ayub bin abi tamiimata asakhtiyaani can maxamed bin sirin ana cumar bn khadaab kaana wuxuu aha fii qowmin qolo ku dhex sugnaa wahum qoladaasina yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akhriyayeen fadahaba lixaajatii dantiisu u tegey ثم رجع وصون نقضي وهو يقرأ القرآن قرآن كيس وآخرية فقال له رجل باكيري يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين أتقرأ القرآن قرآن كمية أخريسة ولست على وضوء والحال لست على وضوء هذا ويسك سنة أو بلا ويسة فقال عمر كيري فقال له عمر بانك man aftaaka bi haada oo warka ayaa kuu fadwooday am ah musaylimatu ma ninkii musaylimatu lkadaab loodhan jiraa kuu fadwooday buu yidhi macnaa ninkani wuxuu aa mid reer bani xaniif u ahaa abu maryam alxanafi iyaas binu subayx baa loodhan jiray magaciisa abu maryam alxanafiyi iyaas binu subayx baa la odhan jiray magaciisa marka ninka noocaasa ah, reer bani xaniifu kamid ahaayo oo qoladii musaylimatulkadaabo niman musaylima ku fadwaday buu warqaasi ma jirin baabu ma jaa wixii ku inuu baab yahay fi tahzib alqur'aan quraanka in la xasbiyeeyo marka eh, alxizbu markii la idlaaqo eh, oo haadaas eh, yazada la akhriyo wa ma yaj'aluhu ar-rajulu ala nafsihi min qira'atin wa salatin kalwirdi waa qofku waxa uu naftiisa isagu ku ilzaaminayo wardi ahaanna uu isticmaalayo ama qur'aan ha noqoto ama salaad ha noqotee marka cinda aljumhuuri waxaa weeyaan qur-aanka dee taxdiid markaas waxaa weeye qofku inuu ku sameeyo de markaas waxaa weye laazim ma aha isla markaana waxa weeyaan taxdiidba kuma sugnee qofku kolba intuu ka dhigtan isagu weeyaan laakiin waxaa laga hadlayaa qofku inuu markaas waxa weeyaan go-aansado maalan inaad intaa akrido qeybta amar baad akrido qeybta amar baad akrido qeybta amar baad akrido waaya qur-aanka qeybqaybintiisa oo bimacnaa maadaamada hal mar wada dhamayn karin inaad kolba qayb maalinba qayb aad qabsato waxadathanii yaxyaa can malikin can daawud bni xuseyn can alacraj cabdiraxmaan bni hurmis can cabdiraxmaan bni cabdin alqaariyi ana cumar bn khadaab qaala wuxuu ihi man faatahu qofka uu ka tago xisbuhu xisbigiisu min alleyli habeenka faqara'ahu akhriya xiina tazuulu shamsu cadeedu markay suusho ilaa salaati duhri salaada duhr laga gaadho fa innahu lam yafuthu kama tegin aw kaannahu waxaad moodaa adrakahu inuu haleelay alimaam ibnu cabdilbar wuxuu yidhi xadiidkan waa wahmi buu yidhi wahmigaasina wuxuu ka dhacay daawud ibnu xuseyn ninka la yidhaaho buu wahmigaasina ka dhacay wahmigaasna waxaa weeya xadiidka asalkiisu wuxuu ahaa man naama can xisbihi faqara'ahu maa bayna salaati alfajri wa salaati aduhri kutiba kaanahu qara'ahu min alleyli waxa weeyaan qofka akhriyo markaas waxaa qofka ka seexda xisbigiisii oo akhriyo salaada subax iyo salaada duhur inta u dhaxaysa oo waxaa waxaa weeyaan isaga oo wakhtigiisii iyo habeennimadiisii akhriyay buu la mid yahay ama laakiin xiina tazuulu shamsu ilaa salaati duhri waa wahmi ka dhacay buu leeyahay daawud ibnu xuseyn buu ka dhacay buu leeyahay sidaas buu leeyahay sab waxadathanii yaxya waxadathanii yaxya can malik can yaxya bnu saciid alansaari annahu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa annahu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan annahu qaala wuxuu yidhi allahuma salam caleyh tkulam kuntu waxaana ana anigii maxamed binu yaxya bnu xabaan jaalisayni kuwii fadhina fadacaa maxamed eh, baa u yeedhay rajulan nin buu u yeedhay faqaala wuxuu ihi akhbirnii iiga waran biladii kii samicta aad ka maqashay min abiika aabbahaad ka maqashay ruuxii aabbahaad ka maqashay ii markaas waxaa weeyaan eh, ii sheeg faqaala rajul ninkii wuxuu yidhi akhbaranii abi aabbahay baa ii warramay annahu ataa inuu tegay zayd binu thaabit faqaala lahu ku yidhi kayfa taraa seebaad u arkaysaa fii qiraa'ati alqur'aani qur-aanka akhrintiisa fii sabcin toddobaad in lagu akhriyo fa qaala zayd wuxuu yidhi xasanun way wanaagsan tahay wali an aqra'ahu inaan akhriyo fii nisfin inaan bisha kala barh ku akhriyo ow amase cashirin toban maalmood baa xabu ilaya xaggayga lagu kalka cayl baan yahay wasallii iweydiiba lima daalika arrinkaas lima daaka arrinkaas wuxuu ku dhacayo cillada iyo sababtaan u jeclaadayna iweydiiba qaala zayd wuxuu yidhi failaa asaluka waan ku weydiinayaa bu zayd yidhi qaala wuxuu yidhi fainii asaluka waan ku weydiinayaa qaala zayd wuxuu yidhi laakiin waa likay atadabbarahu si aan ugu fiirfiirsado wa aqifo caleyhi aan u dul istaago walidaalika markaa ilaahay qur-aanka waa idinka yidhi liyadabbaruu aayaatihi aayadaha waa inay ku fikiraan wakadalika waratil qur'aana tartiila ilaahi subxaana wa tacaala ilaahayna waxaa kaluu yidhi waqur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muksin qur-aanka waxaa weeyaan waan kala qayqaybinay marka si aada ugu akrida dadka si nagaadiyahoo degan markaas waxaa weeyaan jamaahiiru ahlicilmina tartiibsay qabaano aayad in la tartiibiyo waana sida qiraa'ada nebigu sala allahu alay wasalam u akhriyi jiray alimaamu siyuudi kitaabkiisa loo yaqaano al itqaan culuumi lqur'aan wuxuu ku sheegay ثلاثة كيفيات صدح قيبود الله أخريه صدح راقي كتاب عجيبة ما حتى القرآن ها حتى كما اللوقة أردن كهر لا حتى قرآن اللوقات كيسة يوحياله صوتا وكتاب مهم جدا الاتقان في علوم القرآن مركب وحو شيغي كو التحقيق تحقيقنا وحويا حرف والبنت الإشباعيه إن ماشيس لقاره madhabkaana wuxuu yidhi waa madhabu xamsata iyo madhabu warash weeyaan buu yidhi wuxuu yidhi kayfiyada labaadi alxadar weeyaan buu yidhi xadarkuna waa isaguna didin weeyaan waa in la didiyo waana madhab ibnu kathiir iyo abi jacfar weeyaan waana qolada munfasilka gaabisa sida abi camar daani iyo yacquub iyo qolada munfasilka gaabisa weeyaan qolada kayfiyada saddexaad at weeyaan buu yidhi tadwiirkuna waxa weeyaan waa atawasut bayna almaqaamayn alawalayn labada maqaamee hore didinta iyo waxa weeyaan ishbaacinta ama taxqiiqa labadaas waxa weeyaan allahu mustacaan bay udhaxaysaayo si mutawasida ooda siina daahayn ooda ishbaac badan aada kusii samaynayn islamarkaana aada didinayn oo ya dhexdhexaad aad wadaysaa sidaas waa siday aimadu u badan yihiinoo oo markaa munfasilka iyo kuwa lamidkaana jiida isla markaana ishbaacan sii dhagin waa sida qurqaada kale oo dhanna ay qabaan markii laga reebo xamsi iyo warashoo qaba taxqiiqa iyo qoladan markaa suxaab ibnu kathiir iyo abi jacfar iyo abi camar yacquub iyo iyaguna qaba xadriga qoladan jamaahiirta marka qurqaada marka maxay qabaan mutawasitkaasay qabaan baabu maa jaa wuxuu ku babaab yahay fi lqur'aani qur'aanka marka qur'aanka macnaa kayfiyadu hadda u soo degay iyo marka in lagu dadaalo qiraa'adiisa buu hadda ka hadlayaa وحدثني يحيى عن مالك عن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن عبد القاري ويه أنه قال وحيري سمعت عمر بن الخطاب مغلي يقول يسغله سمعت هشام بن حكيم بن حزام بامغلي يقرأ يسوى أخري سورة الفرقان calaa kayri llah shay keyrkii aqra-uha anigu aan u akhriyi jiray wa kaana rasuululahi wuxuu sal allahu alay wasalam aqra-anii hakii akhriyi fakidtu waxaan u dhowaaday an acjala calayhi inaan ka degdego uma amhaltu waan sugtay xata insarafa ilaa u ka baxay uma lababtu waan ku soo jiiday biridaa'ihi gu-iisii fa ji'tu waan ula imid bihi isaga rasuulalahi rasuulka ilah ula imid sala allahu alay wasalam فقلت وحامري يا رسول الله رسولك إلهيو إني أنا سمعت وأن مغلي هذاك يقرأ يسوى سورة الفرقان على غير ما شيء غيرك أقرأتني هذه وأخرجي فقال رسول الله وحولي صلى الله عليه وسلم أرسله سيدا فرط سيدا أبل ثم قال وحولي اقرأ أخري يا هشام فقرأ أخري القراءة قراءة ذي التي قراءة سمعتها مقلي يقرأ faqaala rasuul uxuu ihi sala allahu alay wasalam hakadaa sidaasaa unsiya lagu soo dejiyey siduu akhriyaaba loo soo dejiyey uma qaala lii haddana wuxuu igu yidhi iqra' adigu akhri faqara'tuha waan akhriyey faqaala wuxuu ihi hakadaa sidaas baa unsila lagu soo dejiyey ina haada alqur'aana qur'aanka isaga unsila waa lagu soo dejiyey calaa sabcati axrufin toddoba luuqo marka toddoba qira'a toddoba luuqo weeyaan saxiix marka waxa weeyaan xadiidka samura waxaa ku sugan xadiidkaas in eh, uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam unzila alqur'aanu calaa halaaata axrufin riwaayaadka mutawaatirka waxay tilmaamayaan unzila alqur'aanu calaa sabcati axrufin bay tilmaamayaan toddoba lagu soo dejiyey oo maxay marka labada lagu soo eh, saddexdu waxay kaga jawaabeen culimmadu dhowr arrimood arrinka koowaad waxay yidhaaheen qur-aanka barhkii qur-aanka oo dhan maahee baa saddexda luuqa lagu soo dejiyey sida jadwa jiri soo qur-aanka kuma jirto iyo rahbi iyo kuwa noocaas lafdiga jadwa iyo lafdiga rahbiga iyo kuwa noocaasa baa saddexda luuqo lagu soo dejiyey iyo qur-aanka qaybo kamid yahay laakiin qur-aanka suu badan yahay toddobada luuqo wayaan bay yidhaha waxaa kaloo may ay yidhaaheen qaarkoodna may markii ugu horreysay baa saddex lagu soo dejiyey kadibna waa la ziyaadiyey ilaa toddoba la gaadhsiiyey si kastaba ha sidaas weeyaan allahuma mustacaan caley xadiidkan marka macnihiisa aqwaal badan bay culimmadu iskugu khilaafeen abu xaatim ibnu xibbaan albisti wuxuu gaadhsiiyey soddon iyo shan qowl buu gaadhsiiyey xadiidka macnihiisa culimadu ay isku haystaan alimaamu suyuudina al-itqaan fii culuumi lqur'aan isna wuxuuba gaadhsiiyeyba afartan qowl buu gaadhsiiyey macnaha xadiidkan la isku haysto alimaam maxamed bin maxamed aljazari ashaafici isna waxaa weeyaan wuxuu yidhi xadiidkaas warma soddon sano ahayd hadda aad ma xasuusanaysa aduu taqriiban soddon sano baan xadiidka macnihiisa raadinayay wuyi xadiidka marka waa xadiid adu macnihiisa kolley la isku haysto weeyaan waxaanad moodaa macnihiisa marka la isku duuduubo qowlka raajixa ninkii horta raadsan kara wuxuu ka heli karaa al-itqaan fii culuumi alqur-aan afartanka qowlba cidda kala qabta iyo madaahibta kala qabo dhan isagaa wada sheegay gebi laakiin waxa weeyaan madhabka ugu dhow waxa weeyaan calaa sabcati axrufin waa toddoba luuqo weeyaan kadibna qur-aanka markii dambe waxaa lagu sugay luuqada maxaa yidhaha waxaa yidhaha luqatulxijaaz loo yaqaano waa laga yaabaa meelo ka mid a ah in marka luuqaadka kale ay soo galaan sida takhawufka iyo oo yaakhudahum calaa takhawufi sawaal qur'aan maaha takhawufkaasoo kale ree hudaliyiin baa isticmaalee luuqada xijaaziyiinta qur-aanku ku degay ma isticmaalaan hudaliyiintaasa waxay sheegeen si imaam shawkaani ku sheegay kitaabkiisa fatxul qadir ee tafsiirka wuxuu yidhi markaas waxa weeyaan waxa dhacday cumar khadaaba maalin khudbadeeyey markaasaa wuxuu yidhi takhawufkan anugu garanaya yaa garanaya mid hee bani hudayla marka istaagay markaas yidhi annagaa garanayna intuu sharxayba xataa abyaad iyo qaadayo yar qaaday markaas waaya المهم معناها سوقنا المداوم كسعنا وقتنا نقدر حديث كلاه ونسي wadwadno اللهم صل عليه مرقه waxa weeyaa faqra waqriya ma tayassar xidin fudaad minhu quraanka xaqiisa وحدثني وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عامر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور إنما مثل صاحب القرآن قفك قرآن صاحبك وساليس وكمثل صاحب الإبل قفك غير صاحبه وكله المعلقة ولا دبري إن عاهد عليها دوك دذاله أمسك أمر قاس وحيسني وإن أطلقها haddii markaas uu iska sii daayana dee dahabad uu iska tegi soomaalidu waxay tihi dee shimbirbaati lahayo weeyaan waa arrintoodu weeyaan binafsi hada alxadiid waa shimbirbaadka lahayo shimbirta haddaad baadka markaas waxaa weeyaan qabato haddaad iska xajisata dee dee baxsamaysa waad haysan soo maa laakiin haddaad sii daysada way iska duuli baadad bay geelana haddaad dabarka ku haysa dee awrka dabarato dee wuu kuu joogi haddaad laakiin dabarkii ka furto seetada ka furto dee wuu iska tegi wuu lumayaa markaas saas weyaan qur-aankuna waaye marka quraanku ma wax mar inta la xifdiyo kadibna faraha laga qaado ma hadaad xifdiyo oo faraha ka qaado bil kaliya ku iloobo xiiba laakiin waa ina markaas waxa weeyaan xifdi ma xifdi laakiin asalaha waa ina daba socota oo mar walba akhrida inta wadada وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي حاسكي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام بسأل رسول الله ويدي صلى الله عليه وسلم xaaris binu hishaam baa weydiiyey nabiga sala allahu alay wasalam buu weydiiyey kayfa yaatiika alwaxyu waxyigusuu kugu yimaadaa faqaala rasuulullahi wuxu uhi sala allahu alay wasalam axyaanan marmar yaatiini wuu i yimaadaa fii mitli salsalati ljarsi waxa weeyaan birta dhawaaqeeda oo kale marka la isku garaaca birtu see u danantee u dhawaaqda oo kale sidaas oo kale wahuwa ashaduhu calaya waa markuu iigu daran yahay weeyaan fayafsimu canii wiiga gu-i walxaal wacaytu aan xifdii maa qaala wixii uu yidhi واحيانا مرمرنا يتمثل وحسكو كيسو متلي انغا ملك ملك رجلن فيكلمني مرخص الى هدي فاعي وان حفظي ما يقول وحوليه قال عائشه وحيتري ولقد رايت وان الخي ينزل عليه اسقو كدغيا في اليوم الشديد البرد ما قبوغيس عاد ودرن يحي فيفصم عنه مرخص كغاي والحالين جبينه ضفورتيسنا لا يتص والحالين جبينه ضفوركيسنا layatafassadu uu tiftiflaynaye caraqa dhiiduu tiftiflaynaye waaye waxadathanii can maalik can hishaam bni curwata can abiihi annahu qaala wuxuu yidhi unsilad waa la soo dejiyey وتولى في fii cabdillaahi ibni ummi maktuum cabdillahi ibni maktuum baa lagu soo dejiyey jaa ilaa rasuulilahi buu yimi sala allahu aley wasalam fajacala wuxuu gudagalay yaquulu leeyahay محمد محمد maxamedow istadniinii isoo dhowee waan kugu soo dhowaado وان كوغو سور دواادو وعند النبي نبي سنة وحا صلى الله عليه وسلم رجل نباه من علماء المشركين قال هذا مدحدودي ووينا كميدها فجعل النبي وحوق ذكر صلى الله عليه وسلم يعرض السلام عشر من كل وايه istadniinii waxa weye soo dhaweey way cinda nabiy sala allahu alay slam agtiisa waxaa rajul nin min cudamaa'i almushrikiina gaalada madaxdooda waaweyn ka mid ahaa fajacala nabiyu wuxuu gudagalay sala allahu alay wasalam yucridu canhu inuu ka jeysanayo wayuqbilu uu qaabilayo yucridu inuu ka jeysanayo canhu cabdillaahi ibnu maktuum wayuqbilu uu qaabilayo cala alaakhari ka kale oo gaalka ah wayaquul leeyahay yaa abaa fulaan abaa fulaanow waa ninka gaalku ku leeyahay hal taraa ma waad arkaysaa bimaa aquul waxaan ku qowlaya ba-san wax dhibaata fa yaquul ninkaasna wuxuu laamayey wadimaa-i dhiigyadaan ku dhaartay wadimaa-i dhiigyadaan ku dhaartay ibnu cabdilbar wuxuu yidhi bimacnaa waxaa weeyaan wadimaa-i waa asnaamtii ay caabudi jireen waaxiduhaa damya kuwaas markaas waxaa weeyaan buu ku dhaaranaya waana kii ku gebiyi jireene tawba la odhan jiray tawbatu binu ximyar waa kii ku gebiyi jireen odhan jiray calaya dimaau lbudni in kaana bacluha yaraa lii danban hayra anii azuuruhaa buu odhan jiray waay waayahay ma araa ma araa wama arka bimaa taquul waxaad leedahay ba'san wax dhibaato ah faunzila cabasa watawallaa baa la soo dejiyey an jaa'ahu lacmaa cabasa wuu wejigii buu ururiyey watawallaa wuu jeesaday an jaa'ahu lacmaa markuu markuu u yimid indhoolihii marka taas waxaa weeyaa nabigaa lagu canaanaya sala allahu calayh wasalam marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka jeesanayay muuna yasayn cabdillaahi ibnu maktuum mana xaqirayn ee waxay ahayd cabdillaahi ibnu maktuum maadaama nin iimaanle uu yahay iimaankiisuna qawi uu yahay isagoo ictimaadan calaa iimaanihi isagoo iimaankiisa cuskanaya baa wuxuu damcay kan mu-alafka ah een iimaanka lahayn nuu soo yaqaweeyo damcay nebigu sala allahu alay wasalam mana ahayn macnaheedu markaas waxaa weeyaan Eh, in warkaas waxa nabigu calayhi salaam uu markaas isagu markaas waxa weeyaan xaqirayay ninkaas ma ahayn way taa waxa laga qaadan karaa qofku markaas waxa weeyaan sideedaba wuxuu u arki karaa masaladan waxa laga hadlaa fi baabi usuul fiqh marka la marayo nabiga sallallahu alayhi wasallam istihaadku ma u banaaya mise ma banaano calaamadaha bil jumhur uu banaan yahay saa darteed qofku shay qalad xataa ah buu maslaxa u arki karaa soo wadhici kartaa nabiga sal allahu alay wasalam waxyaalo badan u masaxaa u arkay oo ilaahay waxyu ku baarujiyey jira sida tan oo kale iyo sida maa kaanu nabiyin an yakuna lahu asraa xataa yusqana fi lardi markaas waxaa laga daba keena xataa turiiduuna carad addunya adduunyada dhaldhalaalkeeda baa doonaysiba xataa laga daba keena saxaabadii baa caalinay oo lagu lahaa markaas waxaa weeya minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira waxaa weeyaan qola adduunyada doonaysa in ka mida ah. waa rasuulka wa kullu wa'ada Allahu al-husna ilayha danu subhanahu wa ta'ala waaye وحدثني عن مالك عن سيدنا أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحاية مرخى هلك قصة عجيبة وشاء علماء كميدة أي ورحمي وحا وحو أي ورحمي نين أحمد شملان إلى يمني هذا وحصون نقلي نين مصري أها أو انترعا فوحوها خطيب بسم الله الرحمن الرحيم إلهي فصيحة وديبيبوها بقر في مصر بامرقي من جلي وحاويا خطبة ديساس markaasaa waxa weeyaan meel kale kala fashsan lama heli waxaa dhacday khatiibkii markaa unbaa maalin unbaa dee shaydaanku meel buu axkaatiisu moogta an jirin waa cadam moogta unbuu markaa wuxuu yidhi marka axmed shaakir muxadidkii imaamka ahaa waktigiisii bay ahayd markaasaa wuxuu yidhi waxa weeyaan annabiyu sala allahu alay wasalam tawallaa can lacma waa xaakimuna lam yatawalla an lacman buu yidhi <laughs> nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu ka jeesaday waxaa weeyaa ninkii dhoola ahaa waxa weeyaan xaakimkeena iyo boqorkeena waa arkiisi indhoolihii kama najeysan buu yidhi ya falka waa dhahan waxaa dhacday markaa asheekh axmed shaakir raxima allahu tacala markii saada laga bixu istaagay markaasa wuxuu yidhi ya ayuha annaas eh, ina alimaama qad kafara man sallaa khalfahu falyucidi salaa <laughs> imaamkii ugu gaaloobay oo ninkii ku daba soo celi salaadii waa la yaabo axmed shaakir maxkamad baa looga yeedho waxaa la yidhi suu ku gaaloobay ninka noo sheeg dhaqso wuxuu dalaalada hadalku uu ku hadlay dalaalada iyo muqtabaha iyo waxay keenayso balaynu dib ugu noqono luqada carabiga tahay waxa weeyaan run buu sheegay isagoo hadalkiisa la qaatay ninkii markaas waxa weeye sidii waxa ku dhacday markii dambe ninkii sidaa ahaa baa waxa dhacday markii dambe wallahi intuu albaabka intuu istaago baa kabaha loo sii dhiibin jiray markaasaa laba riyaal riyaal siin jiray kabuhu sii ururin jiray loo sii jiray cuquubada ku dhacday oo waa cuquubad qabbaaniya ku dhacday ana waa halis weeyaan inuu qofku wax badan hadalkiisa kan tarhoro waa muhiim jiddan inta yar ujbiga ee ku dhacay ujbiga waxa qofka laga soo ma ijaab al-mar'i bi nafsihi sunnadu sallallahu alayhi wasallam day marka waxa weeyaan waa halis weeyaan الله ينقبض هذه عجبك يا كبرك وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحا يسير في صعد في بعض أسفاره وعمر وخطاب يسير معهم عيسى سعد الليل همين فسأله عمر باويدي عن شيء شيء فلم يجيبه جواب ثم سأله ويدي فلم يجيبه جواب ثم سأله ويدي فلم يجيبه جواب فقال عمر باوحيري ثكلتك أمك هو يذا كويدي وهو يذا قبلنت ويدي عمر عمر نزلت رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم بعد كعليس إسلا إسلا هدلية نزلت رسول الله رسول الله بعد كعليس صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات arrinkaa dhammaantiin laa yujiibu kuma jawaabin faqaala cumar wuxuu yidhi faxaragtu baciirin awrkaygii baan dhaqdhaqaajiyey xataa idaa kuntu markaan ahaa amaama annaas dadka hortoodii wakhashiitu aan ka baqay an yuusala in lagu soo dejiyo hiya dhexdayda alqur'aanu qur lagu soo qur'aanu qur-aan in lagu soo dejiyo aan ka baqay famaa nashibtu maana nagaanin an sawictu inaan maqlay saariqa mid dhawaaqaya oo yasruqu bi aniga ii dhawaaqaya qaala wuxuu uri faqultu waxaan idhi laqad khashiitu war waaban u baqay waxaan ka baqayba an yakuuna inuu ahaado nazala kii kusoo dega fiya dhexdeeda qur-aanan qur-aan qaala wuxuu ihi faji'tu rasuulallahi umid sala allahu alay wasalam fasallamtu caleyh waan salaamay faqaala wuxuu ihi laqad unzila waa lasoo dejiyey calaya dushayda haadihi leylata habeenka isaga suuratun suurad baa lasoo dejiyey lahiya iyadoo axabu ilaya xaggayga waa looga kalkacayl yahay mimaa kii dalacad calayhi shamsu adeedu ay usoo baxday ثم قرأوا واخري إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا annaga ku furayna la kaadiga fadxan furasho mudin wacad halka markuu ku sii noqon meel wax kale xadiiska bukhari baa soo saaray fi kitaab al-ghazi baabu qaswat al-hudaybiyah isagoo u dariishanaya fadxigu inuu yahay hudaybiya marka fadxigan baa laba qowl isku khilaafay salafka qolo waxay yiraahdeen fadxigu waa fadxu makka yiraahdeen waa ala madhhab al-jumhur qolana waxay yiraahdeen fadxiga la sheegaya waa fadxu al-hudaybiyah way yiraahdeen sidaas baan qowlka raajixna waa moodaa markaas waxa weeyaan Allahu musta'aan qowlka fatxu makka weeyaan وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي سعيد الخدري قال وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يساق اوله يخرج وحصل بحدون فيكم لحدين قوم قالوا تحقرون اجرين سنيسين صلاتكم صلاة دينا مع صلاتهم صلاة ولا معوغة وصيامكم maca siyaamihim soonkooga lala qabo wa acmaalakum acmaashiina maca acmaalihim acmaashooda lala qabo yaqra'uuna alqur'aana qur'aankay akhriyayaan walaa yujaawisu mana gudbayo xanaajirahum kan xabahooga yamruquuna way ka baxayaan min addiini diinta muruuqa sahmi eeg tashbiih xarfu tashbiih lagoyiso maalti balaaqada waxaa la yidhaha marka haddii aadaatu tashbiiha la jaro tashbiihu waa tashbiih baliiqa subxaana allah xeel dheeraasho darteed baa loo jiray muruuqa sahmi ka muruuqa sahmi leebku sidii uga baxo min arqamyati gantada iyo waxa weeyaan ganitaanka tanduru waad fiirini fi nasli leebka caaradiisa falaa taraa shay-an waxba ku arki maysid wa tanduru waad fiirini fi lqidxi qidxiga waxaa la yidhaahaa maradan ku xidhan leebka ee qaansada iyo isaga isku xidhiidhinaysa iyo markaas waxaa leebka inta udhaxaysa waa leebka iyo markaa marada inta udhaxaysa falaa taraa shayan waxba ku arki maysid watandur waad fiirini firqiishi baadkiisa waa leebka baadkiisa macnaa marada yara ku duuban falaa taraa shayan waxba ku arki maysid watatamaara waad ku murmiba filfuuqi gantadiisa iyo xaggiisa dambana waad ku murmiyo oad ka shakiiba macnaha waxay sanan maraha dheecaanba ma taalan xadiidka bukhari muslim baa soo saaray xadiidku bitifaaq almuxadisiin khawaarisu ka hadlaya khawaarijtana xadiidka daahirkiisa waxaa laga qaadanaya inay gaalo yihiin baa laga qaadanaya horta waa xadiidka daahirkiisa sida ka muuqata waana sida qurdubi iyo ay tilmaameen alimaamu albaaji abulwaliid baji wuxuu yidhi culimmadu waxay ku ijmaaceen xadiidka muraadkiisu inuu yahay eh, khawaarijtii cali uu la dagaalamay eh, waxa meesha cali markaas markuu la dagaalamay waxa la weydiiyey markaas waxa weeyaan gaalnimo ulamaa dagaalin buu yidhi markaasa waxa lagu yidhi magaala markaas wuxuu yiri maye min al-kufr farqu qaalaba kasoo yaaceen waxa lagu yiri fa munaafiquna ta munaafiqin ba wuxuu yiri inal munaafiqina la yadkuruna allaha illa illa qalila munaafiqintu ilaahi iyadun bay xusaan kuwan in badan bay xusaan ee waaba kan deeta xaqiruna salaatakum ma'a salaati nabiga sallallahu alayhi wasallam leeyahay hadaa waa maxay fama hum baa lagu yiri hadayna waxa soo dhanahay maxay markaas wuxuu yiri waa qawmun asaabatum fitnatun fa'amu biha wa sammu wa waxaarabuna waqaataluna faqatalnaahum waa qolo fitna ay ku dhacday oo ku fitintaa dhexdeeda ku indhabeelay oo ku dhagabeelay oo nagu xadgudbay oo nala dagaalamay annaguna waan la dagaalamnay imaam maalna sida uu qabo waxaa weeyaan lifasaadihim baa qoladaa loo layn ee likufrihim loo laymaayo buu qabaa muxadisiin badanna waxay yidhaaheen imaam alkhadaabi isagu wuxuu yidhi khawaaris waa firqatu min almuslimiin une gaalana waa odhan kara buu yidhi waxa weeyaan cumada qaybo ka midana waxay yidhaaheen waaba gaalo bay yidhaaheen markaas walidalika ibn xajar casqalani fi fatxilbaari wuxuu ku sheegay xaafid ibn xajar wuxuu yidhi caliy bin abi aalib wuxuu u leeyahay min alkufri farqu muctaqadkooguna ayuuna toos weli u daalacan buu yidhi muctaqadkay aaminsan yihiin ayaa markaa ka qarsoonaa buu yidhi laakiin nimanka muctaqadkay aaminsan yihiin haddii dib lagu noqdo dee waxa weeyaan kufri bay ku dilaan buu yidhi muctaqadka maxaa ka mid a firqooyin fara badan bay uqaybsamaan oo sida imaam alcayni uu sheegay fii cumdat alqaadi labaatan firqo way gaadhaan firqada ugu xun waa qolada aaminsanba markaas waxaa weeyaan salaadaha shanta waxba kama jiraane <laughs> laba salaadoon baa jira ba yidhahay hal salaado markaas waxaa weeyaan galabtiya hal salaado markaas waxaa weeya aroortiya intaan baa jirta yidhahan iyo qolo inkirsan oo kale waxaa jirta suuratu yuusuf qur-aanka kamid maaha yidhaaheen qolo kaloo iyaguna waxaa qolo qolada ugu dhowaa qolada ibaadiyada loo yaqaano marka laakiin xadiidka daahirkiisa waxaad moodaa ina markaas markaas waxaa weya gaala laakiin ahlu sunnuhu waa abcadu nnaasi fii takfiiri nnaasi wa tabdiicihim wa ahlu sunnuhu waa dadka ugu fogaansho badan in markaas waxa weeye la gaalaysiiyo dadka biduuni burhaanin ilaa an talow kufran bawaaxan fii saxiixi muslim waxa weeyaan waa kuwa ugu fogaanshaha badan dadka inay iska bidcaan iskaga xukumaan ay jirin waa dad kuwa ugu fogaanshaha badan inay dadka dalaalo aan jirin iskaga xukumaan xujo unbay ahlu sunnuhu ku hadlaane kuma hadlaan baatil sida dadka kale waxma saarsaaraan sidaa darteed baa waxay yidhaaheen ahlu sunnuhu iyagoo u cudur daaraya qofka ليس كل من وقع في الكفر وقع عليه وقع عليه الكفر وليس كل من وقع في البدعه وقعت عليه البدعه بيدها qof kasto gaalnimo ku dhaca gaalnimadu isaga ma fuuleyso qof kasto bidca ku dhacana bidcadu ma fuuleyso isagoo bidcada ku dhacna gaalnimada ku dhaca laga yaaba inuu cudurdaan yeesho sheekh albani hadalkaas kusoo gabagabeeyay fi waqtiga ugu yar waan ku dheeraan laha sheekh albani rahimahu allah ta'ala في السلسلة الصحيحة وحكت المام حديث الله بقول يا أفر ما لها بركو شرحي وحكت المام رحمه الله تعالى إن أهل البدع أفر يهين قالوا وقالوا بدعة أساستي قلنا وقالوا بدعة أنص رئيسي قلنا وقالوا يوم مرخص حويا إسكا أطباعهم بدعة مقرنين إسكا صعدون وإسكا رقاعيهم labada qole hore qolada asaasiga qolada nasraysay qoladan bay un bay ku dul dhacaysaa wiili laakiin qolada iska atbaacda jahliga lagu cuur daarbin وحدثني عن مالك عن أنه بلغ وحسو قرأن عبد الله بن عمر مكث ونقاد على صورة على صورة البقرة وحكون نقادي ثمانية سنين سدين سنة يتعلمها وبرني maaha xifdiyaraan ma ahayn ee axkaamteeda iyo macaanideeda iyo akhbaarteedu baranayay wakadalika waxaa la sheegaa cumar bin khadaab inuu inuu baranayo suuratu lbaqara labiyo toban sano inuu baranayay markuu dhammaystirina geel buu gowracay oo xaflad buu sameeyey sida imaamu siyuudi uu ku sheegay tanwiir alxawaalik sharaxa uu markaas waxa weeyaan saaray muwadaa aan soconno baabu maa jaa xukun baab yahay fi sujuud qaarkii wada haysatiin baan malay soo saas ma waqtiga haysatiin cabdirasaaq iyo haysan baabu maa jaa xukun baab yahay fi sujuud alqur'aan qur'aanka sujuudiisa bal ka waran وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي صلوة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قرأ لهم هو أخلي إذا السماء انشقت فسجد فيها وسجود فلما انصرف مرق كبح أخبره هو أرخمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد إنه سجود فيها نحديدة وحدثني عن مالك النافع مولى ابن عمر أن الرجل من أمها المصر غير مصر خميدة بأخبره هو أرخمي أن عمر بن الخطاب قرأ إنه أخلي سورة الحج فسجد فيها وسجود السجدتين لبس سجودود ثم قالوا إن هذه الصورة صورة دميضة فضلت وحلق فضلي بسجدتين لبس سجودود وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الدينار أنه قال وحور رأيت عبد الله بن عمر بن الخير السجود وسجوديا في صورة الحج سجدتين لبس سجودود وحدثني عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ وأخذي والنجم إذا هوى فسجد فيها وسجودي ثم قام ويستاغي فقرأ وأخري بسورة أخرى وحد صورة كله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب عروة بن مسعود وأبيه قرأ وأخري سجدة سجدة بأخري معناه وحويا صورة أي سجود كل حجلته ويان وهو على المنبر منبر قيس وصارا يوم الجمعة مال الجمعة فلسله سودغي فسجد وسجودي وسجد الناس معه تدكين ويل سجودين ثم قرأها وأخري يوم الجمعة الأخرى مالك دنباء الجمعة فتهيأ الناس ضدك وحودي قروبهم للسجود سجودي فقال وحوري على رسلكم آيرا سوغا سوغا إن الله إلهي لم يكتبها من واجب علينا دشينك من واجب إلا أن نشاء أن دون مويانه فلم يسجد مركا من سجود ومنعهم وديري أن يسجدون سجودا يحوق ديري ما قرنسا إننا واجب فاهمين برخبا وحصل الله مرة لدين كرم الله سنان كرمية وقال بها صوصاري qaala maalik wuxuu yidhi laysa alcamalu camalku maaha camalfalku calaa an yansila alimaamu imaamku inuu ka soo dego mimbarka idaa qara'a sajdata suurad ay sujuudi ku jirta markuu akhriyo cala lmimbar mimbarka dushiisa oo fayasjudu markaa fayasjuda uu sujuudo camalfalku waxba sidaa maaha ee uu iska dayno khudbadiisu sii wadan qaala yaxyaa wuxuu yihi qaala maalik wuxuu yidhi alamru amarku cindanaa agtayada ana casaa'ima sujuudi alqur'aani qur'aanka markaas waxaa weeyaan sujuudihiisa kuwooga adadki ixdaa casharata sajdatan waa kun iyo toban sujuudood laysa fi lmufasali subaca khamiiseed kuma sugna minha xaggeeda shayan waxba suuratu najmi ida samaam shaqad waxaa weeye iqra saddexdaas suuradood kuma jiraan buu ka wadaa isagu way aqwaalla labiyo tobana ku jirta waynoo dambayn doonaa qaala maalik wuxuu yidhi laa yenbaqii uma haboono يقرأ إنه أخريه من سجود القرآن القرآن قف كاسو يقرأ أخريه من سجود القرآن القرآن كسجوديس شيئا وحكمنا بعد صلاة الصبح صلاة الصبح مرقى صحويا دبديت ولا بعد صلاة العصر هي صلاة العصر دبديتونا وما بنانه وذلك أن قاسم كل عي أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النهي عن الصلاة صلاة بعد الصبح الصبح كذب حتى تطلع الشمس adeedu ilaa ay soo baxdo wa cani salaati salaadna wuu nahiyey bacda alcasri casr kadib xataa taqruba ashamsu adeedu ilaa ay dhacdo wasajdatu sujuuduna min asalaati bay salaaday ka mid tahay falaa yenbagii liaxadin qofna uma haboono an yaqra-a inuu akriyo sajdatan waxaa weeyaan suurad ay sujuudi ku jirto ama aayad sujuud ay ku jirto fii tayni ka saacatayni labadaa saacadood su-ila maalig waxaa la weydiiyey caman qof qara akhriyey sajdatan buu akhriyey wa mra xaaidun oo xaaidaa tasmacu way dhegaysanaysaa hal lahaa ma u sugnaaday an tasjuda inay sujuuddo qaala maalik wuxuu yidhi laa yasjudu lrajulu ninku ma sujuudayo walalmar'atu gabadhuna ma sujuudayso ilaa wahumaa daahiraani iyagoo daahira mooyaane wasuila can imraatin wasuila waa la weydiiyey maalik macnaha can imra'atin gabadh oo qiraa'ad akhriday saddatan suuraday sujuudi ku jirto warajulu nina macaha maceedu yahay yasmacu wuu dhagaysanayey calayhi dushiisa ma tahay an yasjuda macaha maceeda inuu sujuudo qaala maalik wuxuu yidhi laysa calayhi dushiisa maaha an yasjuda macaha maceeda inuu sujuudo inamaa tajibu sajdatu sujuuddu way ku waajibaysaa cala alqowmi qoonka yakuunuuna ahaanaya maca rajul ninka maciisa faya'tamuuna bihi ku dayanaya fayaqra'u sajdata sujuudda akhriyaya fayasjuduuna macahu maciisa la sujuudayaan walaysa calaa man qof dushii maa samica maqlay sajdatan sujuud maqlay min insaanin qof ka maqlay yaqra'uhaa akhriyaya laysa lahu biimaamin imaamna uuna u ahayn an yasjuda inuu sujuudo ma bannaano tilka sajdati sujuudda ayadaa wallahu aclam eh, hadda kadib koley waktigu liil weeya marka waxaan isku dayaynaa insha allah